bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmuأlif raximah اllah tacaalى wqad ytacadad اlkhabru naxwu qowlihi tacaalى whuwa اlgafuur اlwaduud waxaan ku dhex jirnay mubtadihii iyo khabarkii axkaamtoodii marka inta waxaan ka gelaynaa tacadud اlkhabr inuu mubtadihii ou tacadudi karo walgariib jiddan naxwiyiinta kama hadlaan mubtadihi waa tacadudi karaa oo hadda waxaan soo niriyey markii aan niriyey jumladii khabar waa dhici kartaa waqad takuunu ismiyatan aw ficliya markay jumlada ismiya noqoto yataratabu calaa dalika an yatacadad almubtada oo haddii aan iraa zaydun abuuhu qaaimun zayd waa mubtada awal abuu waa mubtada thani marka tacadud lmubtada weeyaan taana ma laga hadlo liannahu eh, waxay sababtoodii tahay baa laleeyahay anahu mubtadaha hore intii aan asiga macnaha khabarkan labadii uma aha khabar ee wuxuu khabar u yahay midka ugu dambeeyo labadoodiio iswataa kii hore khabar u noqonayo almuhim anahu yutasawar an yatacadada almubtadau fi suwar inta wuxuu kaga hadlaa markaa an yatacadada alkhabar khabarkiibaa badan mubtadayna hal weeyaan sababta ay u badan tahay waxaa lagu leeya ana alkhabara kanacti fajaaza tacaduduhu khabarka waxa weeyaan sifo oo kale sifada inay mawsuuf kale qofkana akar min sifa ou yeeshan karo wax oo ka hadal jooga mala waa laisku waafaqsan yahi haddaad tirahdo marartu birajulin kariimin caaqilin faadilin caalimin haddii aad tirahdid kulu hada awsaaf weyaan itasafa biha arajul اlawal marka mubtadihiina khabarkiisii wain kaana khabara ilaa anahu eesh bimahaabat sif hadaa tiraahdo zaydun caalimun faqiihun kaatibun shaacirun hadaa tiraahdo waa bimathaabati sifa weeyaan oo khabarna waa yihiin wana sifana waa yahay oo qofkii wax baad ku sifaynaysaa walidaalika jaaza tacaduduhu naxwu qowlihi tacaala wa huwa algafuuru lwaduudu du lcarshi lmajiidu facaalu lima yuriidu wahwa ilaahay alghafuuru weeyaan allihii dhaafid badan alwaduudu allihii jacayl badan weeyaan kalkacayl badanoo addoomankiisa jecel marka fiiri hadda wahwa mubtada keligeed iyo alghafuuru lwaduudu looga khabray laba khabara loogaga dhigay wa akhbaruu bithnayni aw biakhara can waaxidin kahum saraatun shucaraa yaa ibnu maalik yiri marka shaarixa wuxuu leeyahy juusu waxaa banaan an yukhbara can lmubtadai mubtadihii in loogaga waramo bikhabarin waaxid wa huwa alaslu weeyaan naxwu qowlika zaydun qaa'imun aatiriye zayd waa istaagan yahay aw biakhara in loogaga waramo ka qowlihi tacaala wa huwa algafuuru lwaduudu du lcarshi lmajiidu facaalu intaas oo dhan wahwadii khabar u tahay dulcarshi weeyaan allihii carshi u saaxibke almajiidu weeyaan allihii eh, sharaf leh majiidigaas hadda waa la goday allay sifa u tahay haddii la dhihi lahay dulcarshi almajiidi carshigay sifa u noqon lahayd waa laga yaabaa qiraa kale inay jirto facaalun weeyaan allihii falid badan lima yuriidu wazacama bacduhum waxay sheegeen ana alkhabara laa yajuusu tacaduduhu khabarkii macnaha cadad badan ma noqon karo waqadaruu waxay qadareen limaa cada alkhabara alawala khabarka hore wixii kasoo haray fi hadihi alaaya mubtada'aatin mubtadooyin kale ayay u qadareen oo maxay idhaahdeen wahwa alwaduudu wahwa maxaan ku irahdaa facaalun sidaasa yihaahdeen marka ma tacadudi karo oo markasta mubtadaa qadaran laakiin waxaa lagu radinayaa kalaamka hadduu dhammaystirmi karo siduu meesha ugu qoran yahay awlaa min min ataqdiir in wax lasoo qadaro oo lina waxaasaa maqan waxaa ka owleysan kalaamka meesha ku yaal siduu u yaalla u dhamaystiran yahay khilaafka ma joogo naxwiyiinta marka al aslu cadamu taqdiir wa ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa cadami tacadudi inuusan khabarkii tacadudin fii mithli qowlika zaydun shaaciru wa kaatibun aatiri wa fii naxwi qowlika azaydaani shaacirun wa kaatibun inuusan tacadudaynin wa fii naxwi qowlika haadaa xulwun xaamidun aa tiri lianna dalika kulahu laa tacaduda fii fi lxaqiiqati midkaasoo kale tacadudkuma jiro ama alwalu midka hore faliana alkhabara khabarkii faliana alawala dheh khabarun weeyaan markaad tirahdid kan horo zaydun shaacirun wa kaatibun wathaani mactuufun calayh khabarkia lagu cadfay ee lama dhahayo hadda zaydun mubtada shaacirun khabar wa kaatibun macduufun calaa shaacira leyman wa kaatibun khabar thaani lama dhahayo marka taas oo kale khilaafka ma joogo inuusan tacadud aheenoo khabarkii uusan badanin ko wthaani wlina thaniya ama thani um, thani macduufun caleyh waa soo wa ama thani falina kula waaxidin mid kasta oo mubtadihi kamid mid eh oo min ashakhsayni kamid mid eh mukhbarun canhu waxaa looga khabray bikhabarin waaxidin hal khabar oo waxaad leedahay azaydaani shaacirun wa kaatibun waa adoo zaydun shaacirun wa aakharu kaatibun marka mubtadihi maadaama tathniya ou yahay labadan khabaroo isku cadfan waxay ka dhigan tahay axaduhumaa shaacirun wاlaakharu kaatibun marka mubtadihii baa tacaduday khabarkan tacaduday kula waaxidi min alkhabarayni khabaru laxadi almubtada'ayni wa ama athaalithu midda saddexaad oo haadaa xulwun xaamiduneh faliana alkhabarayni labadii khabar fii macna alkhabari alwaaxidi bay lamid yihiin id ilmacnaa waxa waaye haadaa muzun mid oo dhanaan oo macaan xulwun xaamidun yacni shay macaan iyo shay dhanaan eh haddii la laysku daro waxaa ka soo dhexbaxaya wax carabi carabta u taqaana muzun adiga shay dhanaan ah iyo shay macnaha shay qaraar ah iyo maxaan ku yaraha shay macaan isku dar marka waxaa ka soo baxaya muzun macnaha waxaa weeyaan wax macaantiisa aad ay u wanaagsan tahay oo liannahu shayga hadduu macaanta ka batana waa dhib badan yahay lama cuni karo hadduu qaraarka ka batana waa kasii daran yahay laakiin marka la isku dheexo wasadaa kasoo baxay waa midka loogu jecelyahay ayb marka musanifku waxau leeyahay waqad yataqadamu naxu fi daari zaydun wa ayna zaydun iyo wixii la hal awa inta wuxuu kaga hadlayaa musanifka waqad yataqadamu mubtadihii inuuinuu hormaraa dhici karto marka jawaazan wa wujuuban labadibo mubtadihii waa hormari karaa jawaazan m khabarkii waa hormari karaa jawaazan wa yataakharu alkhabaru mithla qowlika naxw fi daari zaydun daarta zayd baa ku jira zaydkaas hadda waa mubtada fi daarina waa khabarkii muqadam jaari majruurka ah wa hada min baabi taqdiimi alkhabari cala lmubtada'i jawaasan liannahu waxaa banaa zaydun fi daari in la yidhaahdo wa ayna zaydun aynadaas oo darafkana ah ism istifhaamna ah waa khabar muqadam zayduna waa mubtada muahar wa hada taakhiir waa wujuuban in mubtadihi la dib mariyo lianna ayna waxay leedahay sadaarat lkalaam ismiga hadduuba istifhaam noqdo ama mafcuul ha noqdo ama mubtada ha noqdo ama khabar ha noqdo in la hormariyo waajib waay lianna min طabiicati asmaaءi اlistifhaam an laa yacmala fiiha maa taqadama calayha wax ka hormaray kuma camal fali karaan musanifka asaa kuu sharxi doono markaasuu iri qad yataqadamu lkhabaru khabarkii inuu hormaraa dhici karto cala lmubtadayi ou kaga hormaro jawaasan si banaanaasha uga hormaro aw wujuuban faalawalu midka jawaaska ah naxw qowlika weeyaanoo fi daari zaydunaa tiri iyo wa qowlihi tacaala oo kale weeyaan salaamun hiya hiya salaamun haddii la yihahdo tamaamay tahay macnaha luqa ahaan waa tamaam lianna mubtadihi waa macrifo hiya salaamuna khabarkiisa waay taqadumkiisa marka waa min baabi aljawaas waay ayib wa aayatu lahum alleylu jawaaskay ka mid tahay alleylu waa mubtadihi khabarkiina aayatun waa walleylu aayatun lahum haddii la yihahdo carabi ahaan tamaamay ku tahay wa inamaa lam yujcal lagama yeelin almuqadamu midka oo la hormariyay fi laayatayni mubtadaan lagama yeelin walmuakharane khabaran lagama dhigin waa liadaa'ihi wuxuu gaarsiinaa ila alkhbaari can اnakira nakiradii in laga khabro bilmacrifa loogaga waramo oo lama dhahay salaamun wa mubtada hiyana waa khabar wa aayatun waa mubtada alleylun waa khabar lama dhahayo liannahu waxaan hore usoo sheegna min axkaami lmubtada waxaa ka mid an yakuuna mubtadau macrifa khabarkana inuu nakiro yahay iyo inuu khabar inuu macrifo yahay waa banaantah marka haddii niraahdo salaamuna mubtadaa laba k waa ka imaanay horta waxa weeyaan eh, waa nakiro nakirana waa majhuul majhuulna laa yuxkamu calayhi waa kow mida kale nakira aan musawiq lahanay noqonay hadane salaamun mubtada hadiiba xataa nakira laga dhigayo waa inay nakirada tactamidu calaa shay min istifhaamin aw nafyin aw nidaain aw mawsuufin ilaa gayri dalika inay wax ka horeeyaan waay wa aayat lah marka khuruuja min dalika hadaad hiya mubtada muahar tiraa salaamu khabr muqadam kharajat intahayta min almushkila sidaasaa marka loo yiri salaamunti waa khabar wathaani midka labaad oo ah inay mubtadihii in la dibdhiga ay waajib tahay khabarka ka qowlika weeyaanoo fi daari rajulu wa ayna zaydun aatiri i wa qowlihim wa ka qowlihim weeyaan oo cala tamrati mithluhaa zubdan intaasoo dhan yajibu taqadumu اlkhabari cala اlmubtada wa inamaa wajaba fi dalika midkaas wuxuu u waajibay taqdiimuhu khabarka in la hormariyo lianna taakhiirahu midkiisa labaad lianna taakhiirahu khabarka haddii la dibmarin lahay fi lmithaali alawali yaqtadii wuxuu keeni lahay iltibaasa alkhabari khabarka inuu ku dheehmo bisifati haddii la dhihi lahay fi daari rajulun meesheeda rajulun fi daari haddii la dhihi lahay waxaa loo malay lahay fi daaridaas inay sifa tahay rajulun rajul rajulkaoo fi daari ahi khabarkii marka inuu sii maqan yaha loo malayn lahay ee dadka rajulun yaa fi daari a ah uma malayn lahayn waa mid midda kale waxay noqon lahayd musanifka ma sheegine haddii rajulun fi daar nakira oo lagu bilaawda biduuni musawiq asigana wuu sheegay oo hore wuxuu noogu soo sheegay markii nakira in lagu bilaawda la rabo laabudda an takuuna caama ama khaasa marka ma haysata labadiiba hadeertaan maadaama aysan sidaas ahayn laa yajuusu libtidaau binakira hadayna haysanin musawiq marka kan musawiq malaha waxay noqon leeda rajulu fi nakira lagu bilowda biduni musawiq marka hadana say musawiq u raasatayaa waxaa loo malayn lahay fi daari inay sifada tahay oy musawiq u noqoto hadda rajulun fi daari baakin haddii la dhihi lahay tamaamay noqon lahayd oo markaa fi daaridaa sifay noqon lahayd khabarkeedana waxa weeyaan baakintaasay noqon lahayd nin oynay kow markaasuu wuxuu ku yiri fa ina dalaba nakirati nakirada dalabkeeda alwasfa ay dalabto litakhtasa bihi inay khaas ku noqoto awgeed dalabun xafiihu wa dalab aad oo macnaha u badan waayo faltusima taqdiimuhu khabarkii in la hormariyaa aa la laasimsaday dafcan reebid lihaada lwahmi maladan in la reebo awgeed macnaha rajulun rajulkoo fi daariya loo malaynaya inay sifa saas u tahay liannahu waa nakira musawiq aan lahayn markaasay musawiq u heshato sifa ay u hesho yaa fi daari inay sifadeeda tahay maqan yahay iyo haddii laakiin fi daari laga dhigo waxay noqonaysaa markaas khabarkii in mubtada aan musawiq lahayn oona nakira ayb wa fi thaani midka labaad haddii la dhihi lahay ayna zaydun meesheeda zaydun ayna haddii la dhihi lahay waxay gaarsii lahayd eh, yaqtadii wuxuu gaarsii lahay ikhraaja maa lahu sadru lkalaami ikhraaja maa isim in laga bixiyo lahu asiga sadrulkalaami iska leh wahwa listifhaamu weeyaan can sadriyatihi horumarintiisa in laga leexiyo yay noqon lahayd saas daraaddeeda waxaa weeyaan ayna banaanayn in ayna ismu istifhaam oo daraf ah mabniyun cala alfatxi fi maxali rafcin khabar muqadam zaydun mubtada muahar in la yidhaahdo wa fi thaalithi wa kaana yaqtadii fi thaalithi wuxuu keeni lahay cawda damiiri damiirka inuu laabto ilaa muta-akhirin inuu laabto lafdan wa rudbatan cala atamrati mithluhaa zubdan cala atamrati waxaa dul saaran timirtii mithluhaa ayada wax lamid a ah oo zubdan burcad ah subaga caanaha markii laga ruxa fadhiyaa burcadin ihahda kaasaa zubdi zabadi waaba loo yaqaanaa طيب marka haddii la dhihi lahay hadda calى tmri tijaaru wamajruur khabr mqadam mithlu mubtada muahar mithlu mudaaf ha mudaaf ileyh zubdan tamyiiz waay marka hadda haddii la dhihi lahaa mithluhaa calى tamrati latarataba calى dalika damiirka oo mithluhaa ku jiro inuu u laabto tamradii marka damiir wuxuu u laabtaa calaa maa qablahu laa calaa maa bacdahu aslan saas waa laga maarmi waayo annahu yacuudu marka hore wuxuu u laabtaa calaa mutaqadimin lafdan wa rutbatan oo haddaan idhahdo zaydun abuuhu qaaimun haddaan idhaahdo abuuda damiirka abuuhu ku jiro zaydu u laabanaya wahuwa mutaqadimu lafdan wa huwa mutaqadimu rutbatan liannahu mutadaawal waayo haddii la waayo an yacuuda calىa mutaqadimin rutbatan lafdiga haddii looga hormari waayo shayga rutbadiisa inay ku hormartaa la rabaa hadda haddaan ihaahdo calى tamrati mithluhaa damiirkaas mithluhaa wuxuu u laabanaya calaa mutaqadimin lafdan wa in kaana mutaakhiran rutbatan lannahu tamradi rutbadeedi waa dambaysaa lannahu khabar khabarna mubtadaa inuu ka dambeeya asalkii ah marka cawdu damiiri ila tamri waxaa hadda baneeyey liana damiira yataqadam calaa mutaqadimin lafdan wa in kaana mutaakhiran lafdan ratbatan haddaan laakiin ihaahdo mithluhaa cala tamrati haddaan ihaahdo kaan latarataba an yacuuda damiiru calىa mutaakhirin lafda wa rutbatan liannahu atamra lafdi ahaanna waa ku dambaysa haddii mithluha cala tamri la yihaahdo midda labaadne rutbadina waaba khabar oo khabar mubtada inuu kadib maro waaba wax la yaqaano marka khuruuja min dalika yaa la hormariyo waxaa la yihi damiirka xataa laa yacuuda calaa mutaakhirin lafda wa rutbatan faqudima alkhabaru liyacuuda damiiru calى mutaakhirin rutbata lakinahu mutaqadimu lafda waid qaala ibraahim may waid ibtalaa ibraahiima rabuhu oo lamid ayb markaasuu musanifkii wuxuu yihi waqad yuxdafu kulu min almubtadai wاlkhabari marka laakiin layskama gooyo ee mubtadahana waa la goyn karaa khabarkina waa la goyn karaa laakiin waxaa loo goyn karaa lilcilmi bihi wa xadfu maa yuclamu jaa-izun kamaa taquulu zaydun bacda man cindakumaa ou ibnu maalik yidhi khabarka in dalla calayhi daliil yajuusu xadfuhu waliktifaau bilmubtada wayajuusu xadfu lmubtada'i wa ibqaau lkhabari ida kaana hunaaka maa yadulu cala almubtada almaxduuf taasaa laga hadlaya ayib markaasuu wuxuu iri waqad yuxdafu in la xadfa qad haddii ficil mudaaric la geliyo wax badan ma aha in yartaha lagu tusinaya waqad yuxdafu kulun in la gooyaa dhici karto min almubtada wاlkhamari naxwu qowlihi tacaala salaamu qowmu munkaruuna hadda labadoodiyaa wada maqan ma aha ee waxa weeyaan salaamunti khabarkiyaa ka maqan qowmunna waa waa mubtada oo maxaan ku iraahdaa waa khabar oo mubtadihii uu ka maqan yahay salaamun qowmun munkaruuna ay calaykum antum salaamun calaykum antum qowmun marka meesha waxaa lagu jamciyey oo lagaa tusinaya annahu yajuusu annahu yajuusu xadfu alkhabari ka qowlihi salaamun wa yajuusu xadfu lmubtada'i ka qowlihi qowmun ay antum qowmun sidaasaa loo jeeda ayib nin kasta oo dowq u lene inay meeshaan hadirtaan ay mubtadahii uu khabarka maqan yahay oo salaamun mubtada qowmun ousan khabar u noqon karin waxaa waay dawqa iyo iyo fahmigaa kuu diiday salaamun aad qowmun tihiin ma dhici karayso ay calaykum antum waay waqad yuxdafu kullun in la gooyaa dhici karto min almubtada'i waalkhabari lidaliilin in loo gooyo yadulu calayh faalawalu midka hore waa kan lidaliilintaas lilcilmi bihi oo kale waay faalawalu naxwu qowlihi tacaala qul afa unabi'ukum bishari min dalikum annaaru qul waxaad ku tiraahdaa afa unabiukum idin idiin waramaa bisharin midka shar badan fiiri shar iyo khayr waa laba ism oo min asmaai tafdiil ah siiqadoodina aan ismu tafdiil ahayn oo asharu lama dhahay ayagoo sidaasay ismu tafdiil ku yihiin bisharin midka shar badan min dalikum annaaru hiya naaru weeyaan marka annaarudi hadda maanta waa khabar mubtadaheedi waa la xadfay siyaaqa kalaamkana tusinay wahwa daliil wa qowlihi tacaala weeyaan suuratun anzalnaaha wa faradnaaha suuratun anzalnaaha wa faradnaaha laba qiraa'a waay suuratun ay haadihi suuratun marka hadda labadaas aayad waxay miithaal u yihiin ayagoo labadiiba mubtadihii la gooye wthaani midka labaad oo khabarkii oo la gooy ah ka qowlihi tacaala ukuluhaa daa'imu wadiluhaa ukuluhaa jannadii yani waxaa laga cunaya daa'imun waay wadiluhaane ay daa'imun waa diluhaa waa mubtada khabarkii oo daa'im waa la gooy lidalaalati alawali calayhi daa'imta horaa tusinayso io wa qowlihi tacaala weeyaano qul a antum aclamu am illaahu qul a antum adinka miyaa aclamu ogaal badan am illaahu ilaahay allaahudii waa mubtada ay aclamu am illaahu aclamu tan horaa tusisay markaasuu wuxuu iri waqad ijtamaca xadfu kuli minhumaa wa baqaaw laakhari mid kasta oo la gooyey kii dambena la baaqi yeelay fii qowlihi tacaala bay ku kulmeen oo salaamu qowmu munkaruuna fa salaamuntii mubtadaun waa xudifa khabaruhu ay salaamun calaykum wa qowmuna khabarun xudifa mubtadauhu ay antum qowmun qur-aanka balaaqadiisay ka mid tahay waxaa laysku haystaa mubtadihii iyo khabarkii oo isla jira labadooda ma la goyn karaa dad baa waxay leeyihiin waa la jari karaa igoo wada joogo oo waxay ku miithaaliyeen qowluhu tacaala wallaa-i ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatuhuna halaathatu ashhur wallaa-i lam yaxidna fiiri wallaa-i ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatuhuna halaathatu ashhurin waa mubtadaiyo khabar iswata wa badan baa soo dhex galaani wallaa lam yaxidna gabdhihii aan xayd gaarin aayada waxay ka sheekaysay marka hore dumarkii haddii ay weynaadaan oo xeydka ay ka go-aan ciddada ay tirsanaysa haddii laga dhinto waa saddex bilood baa layidhi may haddii laga dhintay aan dhihin haddii la furo haddii laga dhinto arbacata ashhurin wa cashran weeyaan haddii la furo naag aan xeydkii uu ka go-ay oo sinil yasi wax layihaha gaartay afartan iyo shan iyo konton iyo wixii lamid eh haday gaarto xeydkii wuu ka istaagaya lannu dhalmadii baa yaa dhammaatay waxaa weeyaan min fadli اllahi tacaala cala الnisaa sababta qofka markuu uu sanad dheer sii gaaro waa daciifaya hadii qofkaas ay mar kasta hasii dhasha la dhihi iyadoo todobaatan sideedan jirto way baabiilaha lannahu canugaa caloosheeda ku jira wuu cunaya haddii marka waktigaa dhalmada ay sii socon lahayd waxaa weyaan aada bay u baabi'i lahayd marka intay xoog leedahay ba ilaahay u qadaraya inay xamli qaadi karto haddii ay intaas dhaaftana xeydkii baa ka istaagay marka ukumankii soo bixi lahay baa meeshii ku baaba aan jirayn marka aayadda waxay ka sheekaystay dumarka gaaray sin ilya'si min alxayd haddii la furo saddex bilood ay ku cido tirsanayaan waa nas qaci ah markaasaa layihi walaai lam yaxidna lagu cadfay walaai lam yaxidna kuwaan xaydka gaarin waayo gabar yaroo xayd gaarin baa la guursaday markaasaa la furay maxay ku cidda tirsanay markaa walaai lam yaxidna fa ciddatuhuna halaathatu ashhurin yay qadareen bacdu naxwiyiin haddii saas loo qadaro walaai lam yaxidna mubtaday noqonaysaa walaai waa mubtada lam yaxidn jumladana silat lmawsuul waayo ayib mubtada oo meeshaas waxaa maqan mubtada i khabar iswato oo fa cidatuhuna halaathatu ashhur cidatuhuna mubtada thaani a halaathatu ashhurun oo khabar limubtada thaani ah marka labadan waxay isla noqotay mubtada i khabar iswato la gooye waa nooc oo dheeraad ah waay haddii saas lagu awilo waa sax qolana waxay leeyihin ma ahane walaai lam yaxidna kadalika weeyaan aa laleeyahay taqdiirka kadalika noqona marka walaai waa mubtada lam yaxidna waa silat mawsuulki kadalika jaari majruurkana khabar mubtada awal marka almaxduuf huwa alkhabr walaysa mubtada khabar iswata ma aha ee dadna saasay leeyihin ayb markaasuu musanifki or wayajibu xadfu lkhabari qabla jawaabay lowlaa iyo wاlqasm الsariix lowlaa jawaabteeda wayajibu xadfu lkhabr baa waajib eh qabla jawaabi lowlaa iyo wاlqasm الsariix lowlaa iyo qasam sariix labadooda jawaab hortood khabarka in la gooyo waajib waa iyo wlxaali qabla alxaali xaalka hortiisa in la gooyaa waajib ah almumtanici ou reebtoonaa kownuha ahaanshadeed khabaran ay ahaato xaalo aan khabar dhici karin hadday timaada bacda almubtada khabarkiisa in la gooyo waajib waaye wa bacda alwaawi wa yajibu xadfu lkhabari bacda alwaawi waawda gadaasheed in la gooyana waajib waaye almusaaxabati maya bacda waawi lmusaaxabati dheh musaaxabadii waawgeeda gadaasheed waaw maciya meeshaan ku magacaabi jirna baawlaa musaaxa buu yiri naxwu qowlihi tacaala lowlaa antum la kunnaa mu'miniina ay yidhaahdeen gaaladiia ah markii naarta la geeyay ee is eed eedeyso markaasaa qole waxay leeyihiin lowlaa antum adinka haddaadan ahayn la kunnaa mu'miniina noqon lahayn lowlaadan waxaa leeyahy lowlaa alimtinaaciya liannahu imtanaca jawaabuhaa limtinaaci ou licadami wujuudi maxaan ku yihahda mubtadaiha lowlaa antum adinka inaad joogtiin ma ahaateene la kunnaa mu'miniina iimaankoodii waa la waayey ha waxaa la yihahdaa lowlaa xarfu imtinaacin liwujuud oo macnaheeda waxaa waaye nimankan cudima aw imtanaca iimaanuhum liwujuudi haaulaai aladiina saaruu sababan likufrihim qoladii madaxda u aheeday raaceen iimaan la-aantay ku raaceen markaasaa wuxuu iri lowlaa antum lakunaa mu'miniin ay yidhaahdeen marka lowlaa antum hadda antumtaas waa mubtada lakunaani khabar ma ahane waa waa jawaabu lowlaa waaye macnihii waxawa lowlaa antum mawjuuduuna adinka inaad joogtaan ma ahaateene lakunaa muminiin ee joogitaankiina yaa sabab noogu noqday inaan iimaankii wayno oo waxa weyaan kufrigay ku raaceen ayagaa sabab u noqdeen waxaa lamid ee qasamkii sariixa ahayne lacamruka la afcalanna lacamrukan ku dhaartee ama lacamruka adiga xayaatadaada qasamii ahaatee la afcalanna dabcan hori baan mar badan u sheegnay camri oo bani aadam xayaatihiisa in lagu dhaarta inayna banaanayn laakiin carabtii oo luqada laga soo gaaray min asaaliibihim towxiid ayaga waxba kama aqoonin marka eh, hadda laguma dhaaran karo ilaahay wuxuu rabo waa ku dhaaran karaa laakiin makhluuqaadka kuwooda cuqalada laa yajuusu lahum an yaqsimuu ila biاllahi wa asmaa'ihi wa sifaatihi waxaad leedahay marka lacamrukadaas waa qasm laamtaas laam qasm camru waa mubtada camru mudaaf khabarki aaw la afcalana laamtaas waa jawaab lqasm ay ka bilaabatay jumladan waa jawaab lqasm ayna khabar mubtada waa xadfan yahay oo lacamruka qasami lacamruka yamiini ay ka dhigan tahay marka yajibu xadfu lkhabari fi ma ida kaana waqaca khabara liqasamin sariix ayb maxaa sariix loogu jeedaa geyr sariix maxay tahay waa noo imaa doonta wa darbi garaacitaankayga zaydan aan garaacay qaa'iman xaal uu yahay marka fiiri darbi hadda waa mubtada isagoo mubtada noqday buu masdar yahay wاlmasdaru min alasmaaءi alcaamila camala ficliha marka mubtada u noqdaa li min idaafati اlmasdari ilaa faacilihi darbi aniga garaacitaankayga ya-daas waxay ka dhigan tahay faacil zaydana mafcuulu darbidi waa markuu faacilkii qaatay mafcuulkii qaatay khabarkii weli waa maqan yahay darbii garaacitaankayga zaydan aan garaacay weli waa kuu dhiman tahay qaa'iman xaal uu yahay zaydki mid taagan weyn alkhabr markaasaa lagu leeyahy qaaimantan waa xaal ayadaana fii mowqici khabar dhacday khabar inay u suuba karto inayna u suuba karina loo fiirinaya haddee khabar in laga dhiga ay u suuragal tahay in khabarkii la sheega xadaf ma ah haddii xaalada booska khabarka dhacday haday khabar usuba karin khabarkii in la gooya waajib ahoo marka waxaa la ogyahay khabarkii inuu xadafsan yahay oo macnihii marka waxay noqonay darbi zaydan aan garaacay xaasilun waa mid oo xasilaya qaa'iman xaal uu yahay markan garaacayo asoo taagan un baan garaacaya ama darbi zaydan idaa kaana idaa kaana qaa'iman haddii idaa kaana aan ihaahdo qaaimanti xaal ma noqonaysa khabaru kaanay noqonay marka darbii zaydan aan garaa xaasilun waay qaaiman ay xaala kowniga qaaiman hadda qaaimtaas khabar lagama dhigi karo darbii zaydan qaaimun lama dhigi karo lianna darba laa yuusaf bilqiyaam oo waxay noqonay darbii zaydan aan garaacay qaaimun darbigayga waa taagan yahay darbiga yaa taagan ma aha adiga waxaad u jeedaa zayd markan garaacay markuu taagan yahay waa fadhi kuma garaacay laakiin darbigayga garaacitaankaygaa taagan ma aha darbi laguma sifeeyin inuu istaagan yahay marka waxa weya maadaama haadihi alxaalu laa tasluxu an takuuna khabara waqad waqacat fi mowqici alkhabar tacayan xadfu lkhabar laakiin haday hadday banaanaan karta in lagu khabro waa ku imaan doonta yajuusu xadfu lkhabri fi arbaci masaa'ila buu uri musanifka ixdaaha qabla jawaabi lowlaa lowlaa jawaabtiisa horteed in la xadfaa waajibe naxwu qowlihi tacaala lowlaa antum lakunnaa mu'miniin ay lowlaa antum adinka sadadtumuuna inaad naga reebteen ma ahaateen can ilhudaa hanuunkii lakunaa muminiin sadadtumuuna uu musanifku soo qadaray waa bidaliili ana bacdahu waxaa ka dambeeya anaxnu sadadnaakum can lhudaa bacda id jaa'akum bal kuntum mujrimiin fiiri marka lowlaa antum mawjuuduuna musanifka ma qadarin kamaa yafcaluhu bacdu naxwiyiin laakiin wuxuu qadaray kown khaas ah ama khabar khaas ah liannahu wuxuu rabaa inuu kaga jawaabo qolaa waxay leeyihiin lowlaada markii khabarkooda la goyn karo waa markuu kown caam dhaca oo lowlaa antum lowlaa mawjuuduuna lowlaa antum mawjuuduuna ow kaa-inuuna haddii tahay khabar caam ay tahay kown caam haday tahay baa la goyn karaa laakiin khaas haday tahay lama goyn karo oo lowlaa qowmuku lowlaa qowmuki xadiidu cahdin yaa riwaayad lagu wari baa lihi marka fiiri lowlaa qowmuki qowmkio ya yaa khabarkiisa la sheego xadiidu cahdin inkastoo riwaayadaas ay mashhuur ahayn oo lowlaa ana qowmaki xadiidu cahdina mashhuur ah marka lowlaa qowmuki xadiidu cahdin waxaa lyihi xadiidudaas hadda waxaa loo sheegay liana alkown eh, khabarkii khaas ou noqday kown caamkuma tacaluq walidaalika waa la sheegay musanifka laakiin ibnu shaam wuxuu leeyahay ama kown caamha khabarkaa noqda ama yuusan noqonin in la gooyo waajib waay lidaliil qowlihi tacaala lowlaa antum antum taas maanta waxaa mubtadihi khabarkiisu waa sadadtumuuna sadadtumuunana khaas weeyaan maca dalikana waana la xadfay ayib athaaniyatu midda labaad qabla jawaabi اlqasm الصريح dhaarta jawaabteeda dhaarta oo cad jawaabteeda horteedna waa la goyna <clears throat> naxw qowlihi tacaala lacamruka inahum la fii sakratihim yacmahuun lacamruka baan ku dhaarte inahum ayaga la fi sakratihim yacmahuun lacamruka hadda waxaa weeyaan ilaahay lilaahi an yuqsima ma bimaa shaa kayfa sha ilaahay baa wuxuu ku dhaaranaa nabiga xayaatadiisa la camruka bay ahaatay qasami eh inahum la fii sakratihim yacmahuun marka fiiri camru oo mubtada khabarkiisa waa la goy liannahu camriga waxaa weyaan wax kale looma isticmaalo ila alqasam waa qasam sariixa saasaa leehi ay lacamruka yamiini aw qasami waxtarastu waxaan kaga dhowrsaday bisariixi aan iriye annaxwu qowlihi annaxwu qowlika cahdullaahi aatiri cahdullaahi an ku dhaartee haddiiba in lagu dhaartay ay bannaan tahay fa inahu yustacmalu cahdigii waxaa loo isticmaalaa qasaman wagayrahu taquulu fi lqasami waxaad leedahay cahdullaahi la afcalanna wa fii gayrihina waxaad leedahay cahdullaahi yajibu lwafaau bih marka horena waa qasam mar mar jaaa lilqasam marna jaaa ligayri اlqasam cahdullaahi mubtada yajibu lwafaau bihi waa khabarkiisi jumlo khabar dhacday wa falidaalika yajuusu waxaa banaan dikru اlkhabari oo taquulu calaya cahdullaahi oo cahdidu mubtadi aha khabarkeedana calaya ay noqoto yaa banaan bkhilaafi اlcamri liannahu laa yustacmalu ila lilqasami fabitaali yajibu xadfu khabarihi athaalithatu midda saddexaad qabla alxaali in la xadfaa waajibe allatii xaalkoo yamtanicu kownuhaa inay ahaato uu reebtoon yahay khabaran ay noqoto can ilmubtada'i ka qowlihim weeyaanoo darbii zaydan qaa'iman aan ay yidhaahdeen asluhu waxay ahayd darbii zaydan xaasilun idaa kaana qaaiman qaa'imantii hadda marka xaalmab aha markay hadda inta ku jirto oo khabaru faxaasiluntii khabarun weeyaan wa idaadina darfun lilkhabari weeyaan mudaafun ilaa kaana loo idaafeey wuxuu u jeedaa darbi zaydan xaasilun waa khabar mubtada idaa darfu zamaan mabniyun cala sukuuni fi maxali nasbin jumladan oo kaana qaa'iman ene waxa weeyaan wاljumlaة min kana wasmiha wkhabarha fi maxali jarin mudaafu ilayha lanna idaa waxay kamid tahay asmaada idaafada laazimta waalzamuu idaa idaafatan ilaa jumal afcaali kahun ida ctala you ibni maalig yiri marka wa idaana darfu lilkhabari oo xaasiluntaa idaadii xaasilkay ku tacaluqdaa darafka saas waay ayib mudaafun ilaa kaana loo idaafeeyey attaamati ah darbii garaacitaankayga zaydan aan garaaco xaasilun wuxuu xasilayaa idaa kaana haddii la helo qaa'iman xaal uu yahay musanifka macno kale aniga waxaan u maleeyay markii hore qaa'iman khabarkii laakiin kaanadi taamuu ka dhigay kaanada taamo haddii laga dhiga bimacnaa wujid ay leedahay marka darbii zaydan xaasilun idaa kaana idaa wujida haddii la helo qaa'iman xaal wa faaciluhaa kaanada faacilkeedana mustatirun fiiha waay caa-idun waxa uu laabanayaa calaa mafcuuli masdari masdarka mafcuulkiisa idaa kaana zaydkii liannahu zaydkaas mafcuul masdarka hore aan u craabna idaa kaana ay huwa zaydkii waay ayib wa qaa'iman xaalu minhu macnaha kaanada damiirkeeda mustatirka ah yuu xaal ka yahay wa haadihi alxaalu laa yasixu ma ansaxaaya kownuhaa ahaanshadeedu khabaran ay noqoto can hada almubtada'i oo falaa taquulu dhihi maysid darbii qaa'imun ma banaano lianna darba laa yuusafu bilqiyaam waxaa laga yaabaa inuu yidhah qaa'imun joogto waay joogtada mustamira laga cabiri lahay laakiin qaa'im macnaha lagu ku istaagay noqonaysa wa kadaalika waxaa lamid e aktharu shurbi aلsawiiqa maltuutan waakطabu maa yakuunu اlamiiru qaa'imanna waa lamid marka waxaa laleeyahay akharu shurbi cabitaankayga inta ugu badan asawiiqa an cabo maltuutan xaaluha mid la dheehay inuu yahay wa akhtabu maa yakuunu lamiiru amiirka intuu ugu khudbayn badan yahay qaa'iman xaal inuu taagan yahay waa taqdiiruhuna waxaa lamid eh xaasilun idaa kaana maltuutan idaa wujida maltuutan aw qaaiman idaa wujida wa akhtabu maa yakuunu lamiiru qaaiman ay idaa kaana qaaiman oo kaanadii lagu awilo bimacnaa in lagu awilo inay taamo tahay waxay ahayd musanifka inuu miithaaliyo sida lagu fahmo maxaan ku irahdaa xaalo oo fii mowqic اkhabr dhacday wa yaslux an takuna khabaran inuu miithaaliyay ahayd mathala darbi zaydan thaabitan oo kale haddaan idhaahdo thaabitantaas fii mowqici اlxaal bay dhacday khabarna waa laga dhigi karaa hadda xaalan waay laakiin khabar oo waa la dhihi karaa darbii zaydan thaabitun waa sugan yahay zayd inan garaacay khabar waa laga dhigi karaa mumkin intaas lagu mithaaliyo mithaal taxriirsana u baahan yahay alraabicatu midda afaraad bada bacda alwaawi almusaaxabati ama bacda waawi lmusaaxabati la saaxibaynta waawgeeda gadaasheeda in la xadfaa waajib asariixati ka qowlihim waay yihaahdeen kullu rajulin io wadaycatuhu rajul kasta iyo macnaha iyo xoolihiisa daycada waxaa la yihahdaa qofka mataacdiisa beertiisa gurigiisa daycada lagu magacaaba marka kullu waa mubtada kullu mudaaf rajul mudaafun ilayh ayib wa daycatuhuna waxay eh, ay kulligay ku cadfan tahay ayna alkhabar waa maxduuf lianna mowqica alkhabar waxaa dhacday waawdaas maciyada ah tilqaa'iyan waxaa loo fahmaa kulu rajulin wadaycatuhu haddii la yidhaahdo inay maqruunaani ay yihiin markaasuu wuxuu ku yiri ay kulu rajulin maca daycatihi maqruunaani waladii dala cala aliqtiraani waxa tusiyey inay xariiraanne maa fi lwaawi waawda waxa ku suganaa tusisay oo min macna almaciyati macinimada ay faa'iideynayso wa kulu rajulin iyo wadaycatuhu maca daycatihi saasay leeyihin dad badanaa waxay ku doodayaan meeshan mubtadaha maba ahabo wax mubtada la yidhaahdo khabar xadfan maba jirtabo wa kulu rajulin wadaycatuhu maca daycatihi waa waawdaas bimacnaa macaa lagu awilaa ayadaaba maca daycatihiaba khabar ah wax go-aanba ma jiraan wa kulu rajulin maca daycatihi buu ahaaday haddii maca la keeni lahay say khabar u noqon lahayd yay waawdina maca macnaay tahay marka jumladaas ayadaaba ah. wato oo wa kulu rajulin io wadaycatuhuba maqruunaani iyo kulu rajulin wadaycatuhu buu ahaaday in la yidhaahdo marka taasna waxa weeyaan midda hadda naxwiyiinta ay u badan yihiin midaas weyaan waxaa la yaab leh musanifka hadda wuxuu sheegay khabarka meelaha in la xadfa ay waajib tahay sida ibnu maalik iyo keyrkiisa wabacda lowlaa ghaaliba xadfu lkhamr xadfu lkhabr iyo aakhirkeeda uu yiri laakiin ma ayna sheegin mubtadaha maray la xadfa ay waajib tahay asagoo mubtadaha jawaas loo xadfi karaa jiro oo nin baa wuxuu ku yiri eh, maxaa tiriyay man cindakuma aa tiri yaa lagu yiri man cindaka yaa tiri zaydun aada leedahay mubtadihii aad sheegtay khabarkii waa la xadfay taas waa qariinaha dirtaan oo jawaas ah haddii lagu yihahda kayfa zaydun haddii lagu yihaahdane oo aad tirahdid mariid maxaa weeyaan mubtadihii oo ah, jawaas loo xadfo zaydun mariid ay macnaheedii ka dhigan tahay laakiin waxa aysan ka hadlin naxwiinta badana waxaa kamid ah eh, hal yajibu xadfu mubtada hadda xadfu afar mowqica u qaar oo shuraaxta kamida ah waxay leeyihiin mubtadaha mar waa la xadfi karaa waa maxay markii ou noqdo nacti oo maqtuuc ah haddii uu noqdo oo tiraahda mathala marartu bizaydin alkariimu haddaa tiraahda waxaa weeyaan mubtadahaas waa la xadfaya oo bismi illaahi araxmaan araxiimu waxyaalaha oo markii ardayga la tadriibinayo loo keenay kamid tahay fii gayri اlqur'aan waxaa la dhigi karaa bismi اllaahi الraxmaan الraxiimu oo alraxmaanu daas khabru limubtadain maxduufin wujuuban taqdiiruu huwa araxmaan الraxiim saasay noqonaysa marka haddii khabarkii ou noqdo nacti maqtuucah oo oo mawsuufkiisa laga gooyo oo icraabta laga bedelay في lmawaadic alatii yajibu fiiha xadfu lmubtada baa laleeyahay ko waxaa lamid eh oon laysku khilaafsanayn makhsuusu nicma wa bisa haddii la yidhaahdo nicma rajulun nicma rajulan muxamadun haddii la yidhaahdo nicmadii waxa weeyaan faacilkeedi huwa meesha ku qadaran waay tamyiiskaasaa fasiray rajulanna waa tamyiiz zaydun laba craab uu leeyahay in mubtada muakhar laga dhigo oo jumladan khabar ay u noqoto taas shaahid kuma jiro laakiin min eh, waxyaalaha la craabi waxaa kamid eh in la yidhah zaydun waa khabar limubtadain maxduuf wataqdiir nicma rajulan almaqsuusu bilmadxi zaydun almaqsuusu haddii lasoo qadaro mubtada ay noqonaysaa zaydna khabaray noqonay marka waxay tahay zaydun khabaru limubtadain maxduufin wujuban taqdiiruhu eh, almaksuusu inuu mubtada noqdo aan aan banaaneyn khabarkiisii eh, maxaan idhahda khabar in noqdo mubtadiisi in la sheega aan banaaneyn meelaha ay qeyb ka tahay bay ay ay ku jirtaa ab ama waxa weeyaan khabarkii baa wuxuu noqday qasam sariix ah sidii mubtadaha markuu sariix noqdo khabarkiisa loo xadfay yaa waxaa tiriyey fii dimatii la afcalanna waxaa laleeyahay fii dimatiidaas waa khabar limubtadain maxduufin wujuuba taqdiru yamiinii fii dimatii la afcalana oo mubtadihii markaa in la gooyaa waajib ah mawaadicdaasaa la sheegaa mima wajaba xadfu lmubtada'i wa ithbaat اlkhabr wallahu aclam wslى اllah wslm calى nabiyina muxamed w aalihi w saxbihi ajmaciin